alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waalihi wa ajmaciin ama bacdu darsigeennaani waa kii labaatan iyo toddobaad ee ka mida kitaabkii cumdat laxkaam oo iska lahaa sheekh cabdulqani almaqdisi raxmat ullaahi calayhi wuxuu ka bilaabanayaa kitaabu lwasaaya dardaaranka ama dardaaramada kitaabkoodii wasaakda qayb ka midi waxay qoraan kitaabu lwasaaya wa hayru dalik midiin qoraya iyo dardaaran waxaan ahayn alwasaaya waa jamcu wasiya wasiyaduna waa dardaaranka yuusiikumullahu fii awlaadikum kitaabulwasaayaa dardaaramadii ayuu kitaab yahay saddex xadiid buu kitaabka ku sheegi doonaa can cabdilaahi bni cumara cabdulaahi bni cumar waxaa laga wariyay allaahu canhumaa anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama ilaahay rasuulkiisii qaala wuxuu yidhi maa xaqu mri'in qof xaqiis ma aha qofkaasoo muslimin muslim ah qofkaasoo lahu asaga uu u sugnaaday shay-un shay shaygaasoo yuusii uu dardaarmaya fiihi shayga dhexdiisa yabiita an yabiita inuu baryo shaygaasi leylatayni laba habeen ilaa walxaal wasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun mid la qoray ay tahay mooyaane cindahu qofka agtiisa saada muslimun muslim wuxuu kordhiyey qaala bnu cumara ibnu cumar baa wuxuu yidhi maa marat ima soo marin calaya dushayda leylatun habeen mundu laga soo bilaabo wakhtigii samictu aan maqlay rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama yaquulu asagoo le daalika arrinkaas ilaa walxal cindii agtayda ay ku sugan tahay mooyaane wasiyatii dardaarankayga xadiidkani wuxuu daliil u yahaa qofkii aan waxba uu dardaarmo aan haysan wuxuu dardaarmo qofkaan lahayn oo dee waxba aan haysanba inuusan waxba ka dardaarmayn mashruuc waxba maaha sababto wuxuu ka dardaarma maba lehba wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey qoraal qof uu qoray in lagu camal falaa inay bannaan tahay laakiin culimmada qaar baa waxay leeyihiin qoraalkan waxaan ka hadlaynaa waa dardaarankii aad qoraysay qoraalkaasaa laga warrabay marka dardaarankaagii baa la odhanhayaa heblaaye iyo hebel qofkaanuu dardaarmay sidaana waxu dardaarmay xoolahaanu dardaarmay marka qoraalkiisii baa la tixgelinayaa lagu dhaqmayaa culimmada qayb badan oo ka midina waxay leeyihiin waxaa laga maarmaana ah. markuu qofku samaynaya arrinkaas waa jumhuurta say qabaani waa inuu markhaati u sameeyo qoraalkaas wuxuu xadiidku daliil u yahaa cabdulaahi bni cumar fadligiisa sababtoo ah xadiidka nebiga markuu maqlay wuxuu bilaabay inuu dhaqan geliyo oo uu habeen walbeeta markuu seexanaya dardaarmo habeen walbeeta dayib sidaasuu xadiidku dhankaa inaga tusinayaa wasiyada iyo dardaaranka qofku markuu dhimanayo ama xanuunsan yahay inuu dardaarmo dardaaranka noocaasi ma waajiba ah, mise sunno way noqon kartaa culummada qaarkood baa waxay leeyihiin axkaamta loo yaqaano al axkaamul khamsa oo shanta ah way ku dureereysaa oo dardaaranka oo maxaa laga wadaa haddaad isleedahay oo aada rajaynaysid dardaarankan inaad iska daysid baa kuu ajar badan dee inaad samaysid karaahu noqonaya haddaad isleedahay inaad dardaarankan qortid baa kuu fiican oo aad badisid mustaxab iyo sunnu noqonaya labadoodiiba hadday simaan oo iska dayntiisa iyo iska iskadaynla-aantiisu ay simaanna mubaax ayuu noqonayaa xaaraam wuxuu noqon dardaaranku wax xaaraam aho macaasiya markaad dardaarmaysid waad leedahay xoolahayga haddaan dhinto ee qof hebel iyo qof hebel ha lagu dila inta la ibiyo qoryo lagu soo gado dad muslimiin aan waxba galabsan jirtay macasi marka waa macaasi xaaraan buu noqonaya xadiidku marka wuxuu ka hadlaya qofkii shay haysta shaygiina raba inuu dardaarmo wixii aada qorshaysay inaad dardaarantid laba habeen intay kusoo marto weliba inaadan dardaarmin sax inaysan ahayn waa inaad qortid dardaaranka noocaasa xaqu mri'in muslimin lahu shay-un qaydkaas muslimka loo shardiyey waxay culimmadu leeyihiin kharaja makhraj alqaalib wa ilaa qofka gaalkaana furuucda shareecada mukalafuu ku yaho waa laga rabaa lakin waxba ajar ka heli maayo waxba ajirka u heli maayo can sacad ibni abi waqaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa waxaa ii yimid rasuulullaahi rasuulkii alleh sala allahu caleyhi wasalam ilaahi rasuulkiisi yacuudunii xaal uu i booqanayo caama xajatilwadaaci sagoontiga xajkiisii waqtigiisii sagoontiga xajkiisii sanadkiisii min wajacin xanuun xaggii buuna rasuulku ii soo booqday ama xanuun darti xanuunkaasoo ishtadda igu darnaaday bii aniga fa qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyow qad balaqa waxaa isoo gaaray bii aniga min alwajci xanuunka xaggiisa maa waxa tara aad aragtid aad baan u xanuunsanayaa saasaan ku yidhi wa ana aniguna duu maalin mid hanti u saaxiibaan hayo dhaqaale iyo hanti badan baan hayaa walaa yarithunii ina dhaxli maayo ilabnatun hal gabara mooyaane oo haddii saaka aan dhinto hal gabar unbaa dad iga dhaxliyo caruur gabar baan ka leeyahay culimmada gobol ka mid waxay leeyiin caaisha la ohan jiray gabadhaas afa atasadaqu ma sadaqaystaa bihuluuthay maali xoolahayga saddex meelood marka loo dhigo laba ka mida ma sadaqaystaa hal lama la hara qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya qultu waxaan idhi buu yidhi fashatru da'daa soo horaysa fashartu ma aha fashatru wey haaf ma sadaqaystaa yaa rasuulallaahi rasuulkii allow qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya qultu waxaan idhi fathuluthu saddex meelood marka loo dhigo meel ka mid ah tii hore hulusayn bay ahayd saddex meelood marka loo dhigo labalaba eh, ka mid ah laakiin hadda waa hal hal nooco ka mid ah qaala nebigu wuxuu yidhi athuluthu huludku macnaha jaa-isun wuu bannaan yaha wahulusu huludkuna kahiirun waa tiro badan yahay innaka adigu sacadow in miyuud iqra mise an intadara inaad ka tagtid warasataka caruurtaada aqniyaa-a ayagoo waxhaysta ayaa khayrun ka fiican min an tadara inaad ka tagtid hum ayaga caalatan ayagoo caydha ah, oo yatakafafuuna u horsanaya gacmaha annaasa dadku tuugsanaya wa innaka adiguna lan tunfiqa ma bixisid nafaqatan biil iyo nafaqo taasoo tabtaqii aad ku dalbaysid oo ku raadinaysid bihaa ayada wajhallaahi ilaahay wejigiisa ilaa ujirta waa lagaa abaalmarinayaa bihaa ayada xataa maa shay baa lagaa abaalmarin tajcalu aad ka yeelaysid halka maxaa idinku qoran ku xiga fii socodsiiya fii fi maxaa waaya fii fiyim weeye halkaa fii fiyim ra'atika soo ya-du ma shidna fii fiyi ya labada ood eh, waxa kaoda labada yo-ood midda dambeeta fii fiyi ya dambe shid ma saaranya a fii mra'atika xaaskaaga afkeeda waxaad gelisid ba allaha ka dhigo oo xaaskaagoo kula cuntaynaysa inaad cuntadii inta soo qaadid afka u gelisid ba allaha ka dhigee ilaahay dartii hadday kaa tahay ajar baad ka heli marka fiida hore waa xaraf jaar fiyina waa afka afka weeyaan qaala wuxuu yidhi sacad ibnu abaqaas qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyow ukhallafu miyaa la i reebayaa bacda asxaabii asxaabtayda ka gadaal miyaa la i reebayaa oo saxaabadaydu markay noqdaan oo madiine aadaan magaaladan mako aan ku xanuunsanahay miyaan ku harayaa anugu qaala nebigu wuxuu yidhi innaka adiga lan tukhallafa laguma reebo oo fa tacmala markaa aada camal fashid camalan shaqo shaqadaasoo tabtaqi aad ku dalbaysid biha ayada wajhallaahi ilaahay wejiga iyo raalli ahaanshihii iladata waad kororsanaysaa bihi shaqadaas camalkaa sababkii darajatan darajo iyo dallacsiin iyo wa rifcatan iyo sarrayn walacallaka waxaa lagaa yaabaa oo mudan tahay an tukhallafa in lagu reebo in lagu reebaa dhici karta xataa yantafica ilaa ay kugu intifaacaan bika adiga aqwaamun dad oo wayudara lagugu dhibo bika adiga aakharuuna kuwo kaleeto allaahuma allahayow amdi u socodsii liasxaabii asxaabtayda hijratahum hijradooda walaa tarudda ha u celin hum ayaga calaa acqaabihim raadkoodii iyo ciribtoodii dambe laakiin ilbaa'isu miskiinka sacad ibnu sacad ibnu khawlata ah yarhii waxaa u calaacalaya lahu asaga rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalama an maata bi an maata inuu ku geeriyood ku geeriyooday bimakkata maka inuu ku geeriyooday xadiidkan wuxuu waxaa warinayaa saxaabigan aad u jeedaanoo sacad ibnu abi waqaas magaciisa waxaa yidhaha sacad ibnu maalik ayaa loo yaqaana ibnu wahayb saxaabada waxaa jira nin kaloo la magac ah oo loo yaqaano asagana sacad ibnu maalik oo aan asaga ahayn asaga sacad ibnu abi waqaaskan ibn abi waqaas waa waa kunyo sacad ibnu maalik baa la yidhahdaa waxaa jiroo kale nin kaloo sacad ibnu maalik loo yaqaano sacad ibnu maalik ibnu sinaan inaan soo marray miyaa jira yaa xasuusta abu saciid alkhudri waa sax baaraka allah fiik waa sax abu saciid alkhudri iyo iyo sacad ibnu abuuqaas waa isku magac isku aabba maaha laakiin ayaga labadooda magacna waa waafaqsan yihiin labadooda abana waa iswaafaqsan yihin sacad ibnu ma sacad ibnu eh, eh, sacad ibnu maalik iyo sacad ibnu maalik weeye waxaa saddexaadoo jira sacad oo ah kan xadiidka aakhirkiisa lagu sheegay oo la leeyahay laakiin albaa'is sacad ibnu khawla soo ma jeedaan waa sacad kaleeto sacad kaleeto weeyaan ayib oo asaga laakiin sacad ibna maalik looma yaqaane sacad ibnu caamir ibnu lu-ayi baa loo yaqaanaa bukhaari baana sidaa fii saxiixihi sufyaan ka soo guuriyey sacad ibnu eh, ibnu caamir baa loo yaqaanaa marka taas waa mid midda kale sacad ibnu abi waqaas wuxuu sheegay rasuulku inuu soo baaqdayoo jaa-anii rasuulullaahi yacuudunii asagoo ibooqanaya haa caadanii haddii la yidhaahdo waxaa loo isticmaalaa qofku markuu xanuunsan yahay soo booqashada lasoo booqdo zaara haddii la yidhaahdo ziyaaro la yidhaahdana markuu caafimaadka qabaa loo isticmaalaa in la isdabamariyana way dhici kartaayo culummada qaar baa waxay leeyihiin qofka mariidka ah marka lasoo booqdo caadana waa la yidhahdaa caada fulaanan hebel buu soo booqday zaara fulaanan hebel buu soo booqdana labadaba waa la yidhaahdaa laakiin hadduu caafimaad qabo caado looma isticmaalee ziyaara loo isticmaalaa sacad ibnu abuqaas wuxuu ka mid yahaa saxaabada raggii ugu hor islaamay buu ku jiraa ugu hor islaamay wuxuu ahaa nin geesi ah oo dagaalyahan ah oo marka xabaddu dhacayso wixii markaa u ahaa xabad aan dagaalka ka cararin wuxuu ahaa ninkii carbeeda ugu horreeyey oo ilaahay dartii dhiig u daadiya oo gaalo ka dhiijiya oo waxa weeyaan hub u gana ayuu ahaa dayib nebiga iyo asaguna qaraabay ahaayeen caleyhi salaatu wasalaam oo ree awowgii nebiga ayuu ahaa ree bani zuhru ahaa asagoo xanuunsan xajatul wadaac waa xajkii nebigu uu xajiyey sal alla aley wasalam wadaacna waxaa loogu bixiyey dee xaj ka dambeeya nebigu muusan xajin nebigaa soo booqday marka maka iyadoo la joogo oo uu ku xanuunsan yahay sacad ibnu awqaas sacad marka ree maka maaha waagii horuu ree maka ahaa waa ka hijrooday madiinu aaday waa nin ree madiine ah saxaabaduna way nibcaayeen qofkii maka ka hijrooday oo madiine aaday inuu ku xanuunsadoo dib ugu sii nagaada meeshaan ayada ama ku dhinto markii nebigu u yimid buyidhi aad baan u xanuunsanaa min wajacin xanuun dartii xanuunkaasuu ishtadda bi igu darnaaday waxaan ihi rasuulka ilaahayow waxay ahaysta waad ujeedaa xanuunku aad buu ii karkarinaya wa ana duu maalin duu maalin waxaa loo isticmaalaa xoolaha badan qofku markuu leeyahay riwaayo kalaana sidaa caddaysay inuu hantiilo ahaayo uu xoolo badan lahaa hanti badan ayaan leeyahay waa hagaag cid i dhaxlaysana gabadhaas bes baa la arkaa ee xoolahayga inta saddex qaybood ka dhigo huluhayn ma shaqama sadaqaystaa maalan saddex kun hadday yihiin laba saddex meeloodu laba maxaa u noqonaya laba kun maa noqonay soo maa laba kun ma sadaqaysta nebigu wuxuu yidhi maya waa yahay inta ka dhigo laba haaf haafna ma la haraa haafna ma sadaqaysta nebigu wuxuu yidhi maya waayahay inta saddex qaybood ka dhigaa laba ma la hadhaayo intii badnayd ah hal qaybna ma sadaqaystaa wuxuu yidhi taasu way bannaan tahay weliba iyada laftirkeedu xataa way sii badan tahay taa laftirkeedu taa laftirkeedu way sii badan tahay buy ayib markaasuu nebigu wuxuu u sheegay sala allahu aleyh wasalam ciyaalkan aad dhashay inaad uga tegtid ayagoo waxaysta iyo xoolihii intaad wada sadaqaysatid inaad ayagoo cayra ka tegtid oo dadka gacmaha u horsanaya ilmaha inaad u naxariisato wax uga tegtid baa kuu khayr badan waxaa kaloo intaa weheliya wax kasta oo nafaqo ah iyo biil iyo masaariif oo aad waxa weyaan bixinaysid ilaahay dartiina aad u bixinaysid xataa wax iska mubaax oo caadiyaba ha noqday nin reerkiisa la cashaynaya oo shay afka u geliyey qaado soo qaaday ama gacanta ku qaado afka u geliyey oo kaleeto xabad moosoo kale afka ugeliyey wax un yara afka u geliyey cad hilib oo kale afka u geliyey waa wax iska caadiya o iska mubaaxa laakiin ujeeddadaadu hadday hagaagto dar ilaahay ay kaa tahay ajar buu ilahay kaaga qoray gabadhiina waa lamid ninkeeda hadday cuntada afka gacanta ku siiso ajar bay ka helaysaa iyaduna ajar bay ka helaysaa waa dhaqan wanaagsan weeyaan ayib taana xadiidku wuu tilmaamayaa oo nafaqad maxaa haweeneyda loogu khasisay oo haweenay gooniya loo sheega oo ilmihii aan loo sheegin culimmadu waxay leeyihiin dee nafaqadeedu mar walba waa daa'im waa la rabaa nafaqadeedu waa daa'im mar walbeeta ayib haddana manfacadii ayada waxay usoo noqonaysaa qofkii biilaya xadiidku dhowr qodob buu ina tusinaya waxaa ka mid ah qofka xanuunsan in lasoo booqdo nebigu soo sacad ma soo booqan ardadaas casharka dhegaysanaysa iyo xataa wax baranaysa qofkii xanuunsada dadka kaloo walaalihiisa iyo sheekhooda iyo inay soo booqdaan oo xaalkiisa ka warqabaan weliba waxaad u fiirsataa nebi maxamed waa qofkii dadka uu fadli badnaa madaxweynaha iyo dadka madaxda oo ummadda hogaaminaya shacabkooda xanuunsan inay ka warqabaan oo u danqadaan oo soo booqdaan haddii safar la yahay iyo haddii la joogaba xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey wixii xanuun ah oo aada dareemaysid inaad dadka la wadaagtid adoon ilaahay ka ashtakoonaynin inay bannaan tahay sacad ibn abiqas wuxuu yidhi xanuun darab baa igu dhacay nebi allo waad u jeedaa saan oo xanuunsan u sakaraadayo marka xanuunka aad sheeganaysid haddaadan ilaahay ka sheegan alle war ilaahay waa i siyo itixaan buu igu ridayo balaayuu ii geysto waa i dhibay ilaahay haddaad ilaahay ka sheeganaysid dee waa dembi laakiin qofkaan aad u sheegaysid haddaad isleedahay ha kuu duceeyo haddaad isleedahay talaha ku siiyo haddaad isleedahay waa dhakhtar oo daawaha kuu qoro dhakhtara waa xanuunsanahay xala ma seexan jirkaas cuncunahayo sakaraad baan ahay waxaan qandha ay karkarinaysa maxaa ugu sheegaysaa waxaad is leedahay bal inuu aqoon u leeyahay waxaana uu daawo iyo wax ku siiyo caafimaad ka heshid arrimaha noocaasoo oo kaleetahay wax dhiba maleh wax dhiba maleh laakiin ilaahay haddaad ka sheeganaysid waa khalad xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey qofku hanti badan inuu tabcado inay bannaan tahay waana duu maalin xoolo badan inuu saaxiibaan ah riwaayada muslim baana cadaysayo ina lii maalan kafiiran hanti badan ayaan leeyahay xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey qofku inay sunno tahay xoolihiisa inuu sadaqaysto qayb ka mid ah weliba dadkii dhexlayeyna uu wax u hombeeyo xadiidku wuxuu inoo faa'iidayon ka qaadanaynaa wasiye iyo dardaaran hadday timaado waxa ugu badan oo xoolahaaga aad dardaarmi kartid waa thuluth saddex meelood marka loo dhiga hal meeloo ka mid ah xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iidayoon ka qaadanaynaa qofka qanigaahi asagoo waxhaysta inuu dhaxal dalbi karo inay bannaan tahay oo maxaa laga wadaa adoo milyan dheer ah haddii aabbahaa dhinto ama hooyadaa dhimato ama xaaskaagu ay dhimato oo dhaxalkoodii aada leedahay oo aad tiraha dhaxalka isiiya way kuu bannaanta way kuu bannaanta dayib taasna xadiidkuu inoo faa'iideynaya wuxuu xadiidku ina tusinayaa qaraabada in la xiriiriyo weliba say u kala dhow yihiin fadliga ay leedahay xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey ilaahay dartiis in wax loo sameeyaa wanaagga iyo fiicnaanshaha ay leedahay sababtu waxa weeye acmaashu waa niyaadka waxyaalaha noocaan oo kale ahoo gabar afka cunto loo geliyo ninku xaaskiisa uu afka cunto u geliya waa wax iska mubaax ah wax iska mubaaxa weeyaan haddana qasadkii iyo niyadii markay hagaagtay ajar baa laga helayaa oo ilaahay baa ajar looga helaya dayib taasna xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya ayay ka mid tahay xadiidku wuxuu inoo faa'iidayoon ka qaadanaynaa acmaashu hadday tahay acmaal waajib ah iyo hadday tahay acmaal sunnaaba ah. acmaashaan ka hadlayna waa cibaadooyinka meesha laga qaadanayo iyo meesha lagala dhexbaxaya waa sharciga ilaahay sharciga ilaahay baa laga qaadanaya sidaa awgeed sacad binu aqas xoolihiisii wuxuu leeyahay saddex meelood marka loo dhiga lama ma sadaqaysta waa loo diiday yaa u diiday sharciga nabi maxamed oo musharic ahaa haaf ma sadaqaysta maya yaa u diiday sharciga u diiday marka waxaad bixinaysid oo xoolahaaga ah xataa sharcigu waa inuu maamulo oo qoondeeyo taana xadiidku inoo faa'ideeyey waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah nebigu sacad wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa intaad hartidu cumriga laguu dheereeyo inay ummadina kugu intifaacaan kuwana kugu dhimutaan waxa nebigu uu tilmaamayo ayaaba dhacayba oo xaggee laga qaadan sacad cumri dheer xanuunka horta umuusan dhiman soo sakaraad muusan ahayn umuusan arkay inuu dhimanhayo muusan dhiman cumri dheer ayuu noolaa ilaa muslimiinta uu guulo badan usuhoya waddankan hadda ciraaq la yidhahday isagaa jihaad ku furtay oo masaajidii ugu horreeya ka dhisay nebiga marka sidii uu ka warramayey ayaa dhacday ilaahay baa dhul badan oo dhulkii farisi ay haysteen ah reer furus asaga sababkiisa ku furay muslimiintuna way ku intifaaceen gaalada iyo majuustuna reer ruum iyo reer furus iyo dhib buu u geystayoo awood ayuu u sheegtay nin geesiyuu ahaa dagaalama ayib laakiin ilbaa'is alfaqiir laakiin ilbaa'isa miyuu idiin qorbaysa albaa'isu soo ma gudna albaa'isu alfaqiir midka miskiinka ah laakiin ilbaa-isu faqiirka miskiinka ah sacad ibnu khawla yartii lahu rasuululaahi baa u calacayar waxaa laga wadaa asagu ree maki ree makuu ahaa madiinu u hijrooday haddana wuu soo noqday makuu yimid waa ku dhinta saxaabaduna dhaqankaa ma jeclay alla u fiicnayn lahayd ah inuu raggiisii raaco madiina uu ku dhinto ayuu nebigu markaa u calacalaya sal alay waslam can cabdilaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi low anna naasa dadka qaduu soo saa idiin qormaayo hayn iyo daad hadday ka dhimi lahaayeen oo ka nusqaamin lahaayeen haa nuqsaan weeye hadday ka nusqaamin lahaayeen min athuluthi saddex meelood oo meel laga bilaabay ila arubuci afar meelood oo meel la kaana axsan saasaa fiicnaan lahay fa inna rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi athuluthu thuluthku hee jaa-isun wuu bannaan yahay wathuluthu thuluthkuna kathiirun mid tiro badan weeye cabdullaahi bnu cabaas marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo nebigu sooma odhan xooluhu way qaybsamaanoo thuluthka waa la ogol yahay laakiin waa badan yahay soo ma ahayn wuxuu yidhi in hoos looga dhigaa xataa ficlaan lahay huludka hoos oo xaggee la geeyo afar meelood xoolaha marka loo dhigo meel baad sadaqaysanaysa maxaas kugu soo haraya marka saddex baa kuusoo haraysa inay dadku sidaas samaayeen baa ficlaan lahayd si sunnadii nebiga loo loo tadbiiqayo kitaabulfaraaidi faraaidi faraa-ida kitaabkoodii weeye faraa-ida maanta baabul faraaid mid u miya baabul faraaidi faraa ayuu u baab yahay oo macnaheedu uu yahay faraa waa dhaxalka waa jamcu fariida dhaxalkiisoo garan maysaan dhaxalkiibuu kaga hadlaya halkaan afar xadiid buu baabkan ku sheegi doonaa musanifku raxmatullahi caleyh can cabdilaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma can innabiyi nebiga wuxuu ka wariyay sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi alxiquu haleeshiiya alfaraa'ida waxyaalaha faraa'ida ah biahlihaa dadkii iska lahayo ahlu faradka ahaa famaa wixii baqiya hara oo ahlu faradku ay soo reebaan fa huwa shaygaasi liawlaa rajulin nin midka ugu xiga ayuu u sugnaaday dakarin ee lab wa fii riwaayatin riwaayad kalaa waxay ahayd iqsimuu qaybiya almaala xoolaha bayna ahlilfaraa'idi dadka ahlu faradka ah oo wax loo jaangooyay dhexdooda calaa kitaabillahi kitaabka alla dushiisa famaa wixii tarakat ay ka tagto waa fariidadii faraa'idkii waxay ka tagaan faliwlaa rajulin ninkan ugu dhowaansho badan ayaa iska iskale dakarin ee lab marka dhaxalka laga hadlahayo baa waxaa la yidhahdaa waxaa jira ahlulfarad iyo ahlucasabo ahlulfarad waa maxay waa wixii dhaxal go-an qur-aankii sunnadu ay u sheegeen wixii dhaxal go-an sunnada qur-aanka iyo sunnadu ay sheegeen ahlu farad baa loo yaqaana tusaale ahaan qur-aanka waxaad ku arkaysaa yuusiikum ullahu fii awlaadikum iyo walakum nisfu maa taraka aswaajukum iyo waxaad arkaysaa dad la leeyahay waxaasaad qaadanaysaan yuusiikum llahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayeyni fa in kunna nisaa'an fowqa thnatayni maxaa ka dambeeya dadka noocaasoo la sheegahayo maalan fa in kuna nisaa'an fowqa tnatayni haween hadday yihiin laba ka badan meyd baa dhintay wuxuu ka tegay laba gabdhood ama saddex gabdhood bas maxay qaadanayaan falahunna huluthaa maa taraka wixii uu ka tegay baa saddex loo qaybinaya labay qaadanayaan maxay qaadanayaan wax kala ma qaadan karaan marka bas asaalatan intaasay qaadanayaan dadka noocaasa ah waxaa loo yaqaanaa ahlu farad maalan walakum nisfu maa taraka aswaajukum ninbaa xaaskiisu dhimatay maxaa ka dambeeya walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun bal fiirso xaaskaagii baa dhimatay carruurra mayle xoolana way ka tagtay boqol kun oo dollar bay ka tagtay walakum nisfu nisfu waa maxay haaf soo maaha haaf baad qaadanaysaa dhexalkii waxna kama badsan kartid waxna iskama dhimi kartid cid waad u cafin kartaa macnaha oo oran kartaa ciddii kaleo markaa dhaxal kalo waan u dayn karaa waad ka tanaasuli kartaa adu xaqaaga laakiin intaasaa lagugu talagala haaf hadday caruuru joogto waa meel kaleed ayaduna isla ayadda laftirkeeda lagu sheegay laakiin ujeeddada leeyahy waa maxay in lagu yidhaahdo ah, haddii lagu leeyahay alxiqul faraa'ida faraa'idka waxaa lagu jeeda waa dadkii wax qadaroo jaan go la siiyey wax jaan go qofkii la siiyey oo ahlufarad baa loo yaqaana wixii waxa qur-aanka iyo sunnadu dhaxal ay siiyeen aysan wax go-an ahayn casabaa loo yaqaana mala fahma meydku markuu dhintay marka yaa lagu bilaabayaa ahlulfuruud dadka ahlulfuruudka loo yaqaana ahlulfuruudku waa maxay waa dadka waxooda go-an yihiin wixii ayaga ka soo hara markaasaa laleeyahay qofkaanu intiisi waa qaatay wixii ka soo haray fali awlaa rajulin dakarin nin labkan ugu horreeyo ugu dhowaansho badan meydkan ayaa markaa dhaxalkii qaadanaya casabo ahaan buu ku qaadanaya markaa hadda ma fahanteen tusaale idisiin xaaskaagi baa dhimatay saan hadda tusaaleynay dadna kamaysa tegin oo caruur kamaysa tegin tusaale haday kaa tagta xoolaheeda maaqaad leedahay nus iyo haaf soo saas maaha haaf baad leedahay xoolo badanna way ka tagtay waxaa kaloo jooga gabadha dad kaloo ehel u ah maalan walaalaheedoo kaleeta iyo dad kalaa jooga ninkeeda markaa haaf u qaatay soo maaha wixii soo haray faliwlaa rajulin faliaqrabi rajulin nin midka ugu dhowaansho badan dakarin ee lab oo meydkaa dhintay ugu dhowaansho badan kii faradkiisa qaaday inta soo hartay kan ugu dhowaansho badan baa la siinaya macnaheedu sidaas weeyaan marka dadka ahlufaradka ah ayaa lagu hormarinayaa marka horeeto ahlufaradka ayaa lagu hormarinaya ayib xoolihii meesha yaalay ahlu faradku hadday ayagu dhammaystaanba markii ugu horreysayba waa la qeybiyey dadkii ahlufaradka faradka ahaayoo waxoodu go-naayeen baa wixii dhammaystay bas kuwii kaleeta markaa waxba qaadan maayaan caasibka qofka loo yaqaana caasib ahlu casaba habda wixii soo haray qaataan ayagu marka say u kala horeeyaan ahl dadka meydka u xiga say u kala horeeyaan ayaa loo kala horumarinayaa dayib rajulku waagi horeeta ninkii xoog leh baa xoolaha carabtu dhexal siin jire laakiin dumarka iyo ciyaalka miskiinka xanuunsan fulayga aan waxba dhacsan karin kuwa noocaas oo kale dhexal maysan samayn jirin waxba dhexal ma siin jirin waxay yidhaahdaan marka eh, soomaalidu meeshay odhan jireen way ninkii xoog laa xabagta goosta meel xabka iyo waxale haddii dadku yimaadaan oo la wada rabo in la goosto dee ninkii xoog laa dadka intay iska riixa keliga qaadanhay tanna waxay odhan jireen geela haddii la dhaca ninka soo celin kara haddii la duulana ragga iska dhicin kara ninkaasay dhexalka siin jireen armay haween iyo ciyaal iyo dad ducafaa iyo dagaalka geli karaan may waxba dhex lagama siin jir marka aabbaha baa tidhi toban aab oowayaasha iyo hooyadaana ha dhinteen shareecadu marka hawshaasay meesha ka saartay ilmuhu caawa hadduu dhasho wiil yahay ama gabar yahay oo waalidkii dhinto dhaxalka waxba ku yeelanaya ma la fahmi faliwlaa dakarin rajula marka waa nin dakarna xataa ilmaha yararkaa soo gelay rajulkan wuu soo geli can usaamata bni zaydin waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi usaama waa saxaabi zaydna waa saxaabi waa halka saxaabiga qur-aanka lagu sheegay xagee lagu sheegay falamaa qadaa zaydun waa falamaa qadaa zaydun keligiis magaciisa qur-aanka lagu shegay wax saxaabi ah keligii marka way isdhaleenoo aad bay isugu ekaayeeno waan arki doonayo weliba waxa weeyaan isuma ekeen waa isu ekayen maaha isuma ekayn aad bay u kala midab duwanaayeen markaasaa dadka qaar waxay odhan jireen muusan dhalin asagoo nin kalaa dhalay aad bay u dhibsan jireen marka dee qof dhanoo laleeyahay hebel muusan dhalina waa un waa un lagu dhajiye aad bay u nibcaayeen maalinkii dambeeta iyagoo meel hurda oo go' huwan oo lugahooda waxa weya banaanka iyaalaan baa ninu gadaalka arka lugahoodiiba arka ninkaas marka waxaa kitaabka ku arki doonaa laftirkiisaba qiyaafa loo yaqaanaayo qiyaafadu waxa weeye waa dadka sinjisooca yaqaana sinjisoocu waa maxay qofka saasu inta u furiila qofkan waa ree ama laba qof oo aan isu ekeen buu leeyahay kan iyo kan waa isu egyaen xageeba wax ka arka ilahay baa u fududeeyey ninki baa marka wuxuu labadaan lugood oo meeshaan hurida waa isdhaleen markaasaa nabiga markaasaa nabiga faraxsan caaisha usoo gala caaisha ma og tahay ninkii ree mudlijiyo sinji yaqaanka waa wax dhi an eeda maanta loo yaqaano soo mid arag dhi eega soo dadka laiskuma haleeshiiyo dhian ee waqtigaa joogtay waxay ahayd dad dadka ilaahay uu hibo u saaray oo garanaya hebel hebel baa dhalay odhanay marka saas ah ayb qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow atanzilu ma degaysaa hadan berri fii daarika gurigaaga bimakata maka ku yaallay fa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama wahal taraka ma nooga tegay lanaa annaga caqiilun caqiil min rabaacin wax gurya oo rabiic wax guryaha miyuu nooga tahay rabaac waa guryaha dhisan uma qaala nebigu wuxuu yidhi laa yarihu ma dhaxlo alkaafiru gaalku almuslima muslim ma dhaxlo walalmuslimu muslimkuna alkaafira gaal ma dhaxlayo lafdigan asaga ah ee bukhaari iyo muslim midna kuma imaan bukhaari iyo muslim sidaan isagoo ah uguma imaan xadiidkani wuxuu ka hadlayaa masale muhim oo ah soo dhaxalka kumaynaan jirin gaal iyo muslim isma dhexlaa saddex waxyaalood baa la isku dhexlaa nasab waa la isku dhexlaa nasab aabbaha hooyada adee awowga adeerka walaalka waa nasab nikaax oo guur ah labada isqabta hadday tasowala kumnisuyimaana soo sheegaynin waxaa weeyaan labada qof oo isqabtana waa isdhexlayaan haddii midkood dhinto kakala dhexlaya waa labo kii saddexaad muxuu horaa usoo marray hadda ka horaan soo marray qaabka saddexaad la isku dhaco ya ya ah, may may casharkeena cawowa kuwa inaan soo marin meel kalaan kusoo maro sheega qaabka saddexaadoo la isku dhaxlo waa soo mar midka koowaad waa nasab kan labaadna waa nikaax iyo guur kan saddexaad hmm? ya maxaa wey caruurta ya maxaa tiri jasaak allahu khayran waa sax alwalaa alwalaa bariiro soo ma xasuutaan inama alwalaau liman ctaqa xoraynta waxaa iska leh galagacalnimada waxaa iska leh qofkii uu xoreeyey soomaa alwalaa baa loo yaqaanaa xoraynta qofkaad xoraysay waad dhaxlaysaa saddexdaa qaab waxyaalaha waxaa jira loo yaqaanaa mawaanicu lirfi oo waa maxay inaad qofkan isdhaxashaan waxyaalaha diidaya kow waxaa ka mid ah ikhtilaafu diin qofkii dhaxalkiisa aad lahayd iyo adigu haddiidan isku diinba ahaynba isma dhexlaysaan maalan aabba qofba aabihi dhinta aabihina waa muslim qofkuna waa gaal gaal iyo muslim isma dhexla xadiidka u fiirso laa yarihu ma dhexlayo alkaafiru gaalku almuslima qof muslima dhexli maayo ma la fahmi adoo muslimaa dhintay ilmahaagoo kaafiro odhan maayo aabahay dhexalka hala isiiyo ma dhexayso maantaba waxaan arkaya masaajka hidaaya waxaa looga istaagay qof dumar ah oo muslimada holeeyay labadii kun iyo lixdii bay islaamtay oo hidaayo agtiisa meel harqaana ku lahayd baa dhimatay marka marka hore way xanuunsatay sitimeeriya meelahaasaa isbitaalkii bay ku dhimatay dadkeedu marka waa gaalo gabadhay dhashay xataa kristaan waay markaasay waxay yidhahdeen waa qaadanaynaa meydkeeda muslimiinta baa ku qabsadoo waxay yidhaahdeen gabadhaani waa muslimad marka annagaa qubuuraha muslimiinta ku darsanayna annagaa axkaamteeda iyo waxaa markaase waxay yidhahdeen qolyihii gaalada ahaa inaan qaadano oo qoftayada aan qaadanno haddaad noo diideen wuxuu ku leeyahay boqol iyo labaatan kun buu isbitaalku ku leeyahay hal shilin ka bixin mayno waayahay bale waxbaa ka bixin annaga ka bixinayna lacag fiican baa maanta loo arusho marka loo waa laga soo saaraya isbitaalka qubuuraha muslimiinta lagu daraya marka u fiirso maamadaas waa muslimaad gabadheeduna waa kristaan ma isdhexlayaan labada qof hadday kala din yihiin isma dhexlaan waxaa la mid oo kaleeto haddii qofkii aada dhaxli lahayd aada deshid adugu ma dhexlaysi aabbahabaa wuxuu leeyahay xoolo badan laakiin waa dhiman la'yaha un iska soo taagan yihi adigana waxaad rabtaa xoolahan intaad ku dhexashay inaad ku baashaashido gurya ku dhisatid habda diyaarad ku raacdi war odaygaan cimrigiisa baa dheeraaday ilaah naga dhinto baad ku haysaa dad caasiyaa jira mogta saa u fakara nag odayg waa iska soo taagan yahay cillaanku marsaday timihiisuu guduudsaday garaartuu ridahayaaba maalinkii dambeetaa shaydaanku wuxuu kuu qurxiyey asaga dil kabacdina dhaxal kow soo kagamaad siin hal xaba ka dhaxli maysa qofka qaatilkaa ah, qofkuu dilay ma dhaxlayo waxyaalaha waxay ka mid tahay diida in labada qof ay isdhaxlaan xadiidku marka keebuu ka hadlayaa waa isla wuxuu ka hadlayaa qaybta hore ah gaal iyo muslim isma dhexlaan walal muslimu muslimkuna dhaxli maayo alkaafira gaalka nebigu xadiidkan muxuu u keenay u daliishaday wuxuu u deliishaday guriga la leeyahay berri ma adaa degahaya nin gaalahoo dhintay iyo awlaad ka dhaxashay ayaa gurigaas iska leh annagu ma lihin buu leeyahy oo abu aalib oo rasuulka adeerkiisa baa wuxuu ka tegay afar caruur ah kow midu aalib buu ahaa aalib laftirkiisa abu aalib soo maaha waa aalib midka labaadna waa caqiil soo laba maaha kan saddexaadna waa caliy bnu abi aalib oo nebiga soo garanaysaa gabadhiisi faaduma ugu guurin jiro rasuulkeena adeerkii ahaa kan saddexaadna waa jacfar jacfar ibnu abi aalib ayib aalib ninka la yidhaahdo wuxuu dhintay asagoo gaal ah caqiilna wuu ka weynaa jacfar toban sanuu ka weynaa caqiil marka wuxuu ahaa quraysh dadka waxa weeyaan nasabka ugu yaqaana ayuu ahaa dagaalkii badarra asagoo mukrahoo lasoo khasbay oo gaalada la socduu ka soo qayb galay maalinkaasaa marka gacanta lagu soo dhigay kabacdina xudaybiye ka hor ayuu islaamay dagaalkii mu'tuna ku shahiiday ayib culamada qaar baa waxay yidhaahdaan waxaan ka wadaa dagaalkii mu'tu ka qayb galay dagaalkii mu'tu ayuu ka qayb galay kabacdina asagoo indhoolo ah ayuu khilaafadii mucaawiya dhintay marka cali iyo jacfar iyo ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo caqiil intuba way islaameen daalib laakiin ninka loo yaqaano gaalimo ku dhinta marka markaas ayadaa gaal buu ahaa caqiil wuxuu leeyahay marka nebigu oo caqiil annagama wax guriyuu nooga tegay oo aan degnaba guryihii aabbihiis buu ka dhaxlay aabbihiina gaal buu ahaa abu abudaalib asaguna qaadaya khalaas isma dhexlayna marka weeyaan taasuu nebigu caddaynaya can cabdillaahi bni cumara waxaa laga wariyay radiallahu canhuma ana nabiya sala allahu calayhi wasalam naha wuu reebay can bayci lwalaa'i gacalnimada iibinteeda iyo wahibatihi hibayntiisa labadaba rasuulku waa reebay sal alla aleyh wasalam wa can hibatihina nusakda qayb baa qora waxaa jira waxyaalo iibka markaad kitaabulbayc sokoma inaa soo baxeen waxyaalo waxaa jira baycooda uusan ansaxayn maxaa ka mid ah nasabka adigu aada leedahan iibsanaya haddaad tidhaahda nasabka aad leed adiga magacaha cabdicasiis ayo u fiirso ninkaan waxa leeay cabdicasiis maxamed soo maaha cabdicasiis nasabkiisu xaggee ka bilowda abtiriskiisa maxamed oo soo maaha hadduu kirahniyo kaala kenya la joogaa xoogaa waa laysaga baahan yahae waxaan rabaa kun dolar aan ku siinahayaae kun dollar aan ku siinahayaa eh. eh, cabdicasiisow magacaaga aabbaha iga iibso anaa waxaa noqonahayaa cali maxamed adiguna meel kale aabba u doono meel kale aabba u doono kunkaa dollarha iga qabso jeebka ku rido waa ka soc marka ma iibin kartaa ma iibin kartid waxaad leedahaad iibisaaye cabdicasiis maxamed maadaa iska leh mise ilahay baa meesha ku geliyey sideedaba nasabkaad arkaysay hebel hebel hebel hebel waa waa dhaato ilaahay uu ku dhex geliye wey ma ka dhex bixi xataa soomali dadka qaarkood hadday diinta ka baxaan magaciisiibu wata waxaa lagu leeyahy hebel hebel oo diintii ka baxay diinta way dhici kartaa qofku inuu ka baxo macnaha waa xalaal ka hadli mayno laakiin waa wax dhacoo caadiya ah. dad badanoo diinta ka baxayso mid ao kristaan ah diinta way ka baxeen laakiin qof nasabkiisa ka bixi karaa ma jiro aduu kaala sidheh waa wax cajiib ah nasabkaaga marka ma iibin kartid ha qabiilkayaga aan sheegto baan iska iibinayaa qabiil kalaan sheeganayaa kana lacag baan ku qaadanayaa may waxaa la mida alwalaa waa qofka ad xoraysay walaalnidu waa soo marray inama alwala liman cataa soo ma ahayn welihii noocaas ahaayoo qofka kaala dhexeeyey asagana ma iibin karto ma odhan karto qofkaan anaa xoreeyey welihiisa anaa le adaan kaa iibinaya maya ma hibayn karta qof saaxiibkaaya ma odhan kartaa waxa weeye hibaan kuu siiya asna maya lama ogola can caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canhaa qaalat waxay tidhi kaanat waxaa ahaatay fii bariirata bariiro dhexdeeda halaathu sunanin saddex sunno bariiro soomaynaan soo marin gabadhii la xorayn jiray soo garan maysaan oo la kitaabayn jiray soo garan maysaan in mal walaa liman ctaqdi hadda ku soo aroortay halaathu sunani waxaa laga wadaa gabadhaas iyo arrimaheeda waxaa ku soo arooray saddex waxyaalood kow khuyirat waxaa la doorgeliyey calaa zawjihaa ninkeeda xiina waktigii cataqat ee xorowday soo maynaan soo marin markay xorowdaa waxaa la yidhi ninkaagii ku qabay ee muqiif aha garka weynaa ama ku noqo ama iska fasakh waad ka fasaa waad ka fasakhmi karta markaasi tirba rabo isagoo gar weyn buu lintii qubi jiray soo ma iska ooyaaye wuxuu jacayl islaantiisa u jeclay ayana ma rabo markaasaa nabi bal fiiriya say suu u jecel yaho u ilmaynaya iyo iyo say ayadu u nicibtahoy sandan uga lahayn ilahay baa quluubta gedgediya waa dhici karta qofkaa jecesha inuu ku nicib yahay midaad nicibtaan uu ku jecel yahay marka ninkeedaa la doorgeliya meesha marka maxaa kasoo baxay sunnada kasoo baxday waa maxay gabadh iyo nin oo isqabay hadday gabadhii islaam xorowdo waxaa khiyaar ay u leedahay ninkeeda inay iskala sii joogto iyo inay guurkii faasakdo meeshaa ku gabagabayso waa sunno xadiidka bareeraa laga bartay alaata sunan tii koobaad way tan labaad wa uhdiya waa naloo soo hadiyey waa loo soo hadiyeeye laha ayada laxmun hilib markay xorowday baa hilib loo soo hadiyeeyey fa dakhala waxaa soo galay tiri calaya dushayda rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu alayhi wasalam caaisha odhanaysa rasuulka ilahi baa ii soo galay maalin walxaal alburmatu dherigiina cala naari dabka u saaran yahay dheri maxaa loo yaqaan degsi keliyaha yaa waxyaalaha raashinka lagu kariya soo ma aha cala naari dabka uu saaran yahay dhardhaaradii iyo qodobadii asagoo saaran oo dabkii uu saaran yahay dherigii ayuu yimi nebigu fa dacaa wuxuu u yeertay biacaami raashin war cuntaha la ii keenay buu nebigu gurigiisii buu yimi waa hagaag fa utiya waxaa loo keenay bikhubsin jabati jabati ah, baa loo keenay khubsigu waa jabati jabati iyo caysh iyo waxaynu dhahna soo mid arag sabaayad iyo oo waxyaalaha noocaasa ayaa loo keena waa hagaag iyo wa udumin koosaar oo min admi lbeyti guriga koosaartiisa iyo iidaankiisa ka mid ah dhee xoogaa dheecaana waay xoogaa dheecaana koosaar ah waa jabaati xoogaa maraq iyo wax lagu soo qoyo wey dheecaan fa qaala nebigu wuxuu yidhi alam ara miyaanan arag alburmata dheriga cala naari dabka ku dhex sugan fiiha dhexdeeda inuu ku sugnaa laxmun hilib dherigaan dabka saaran oo banaanka kusoo marayso hilib kuma jiro haa maxaad shabaatiga qallalan ii siinaysaan marka hilibka wax iga siisaanbi waa hagaag qaaluu waxay yidhaahdeen balaa haa yaa rasuulallaahi rasuulka alla waa sax dhariga hilib baa ku jira daalika kaagaasi laxmun hilib weeye hilibkaad aragtay hilibkaasoo tusudiqa lagu sadaqaystay bihi asaga calaa bariirata bariiro bariiraa hilibka lagu sadaqaystay aduu iskama lihid waa kow fa karihnaa waxaan nacnay an nudcimaka inaan wax kaa siina minhu hilibkaas oo maxaa dhacay nebigu sadaqada ma cuni jirin sal alla alay wasalam ma mala fahma nebigu sadaqada ma cuni jira xaaraan bay ka ahay xaaraan ayay ka ahay marka saasaan u nacnaaliya ma la fahmo qodobkaa fa qaala nebigu wuxuu yidhi huwa asagu waa hilibku calayhaa ayada dusheeda waa bariiro sadaqatun sadaqu ku yahay ayada markii la siinaya ayadaa lagu sadaqaystay buu wa huwa hilibku minhaa ayada xaggeeda xaaluu ka ahaaday lanaa annaga wuxuu noo yahay hadiyatun hadiyad hadiyaddana waa qaataa nebigu sal ly slam maxaa isbedelay niyada unbaa isbedeshay sadaqada iyo hadiyadda iyo waxaa u dhexeeya hadiyadda waxaa qofka loo siiyaa karaama ahaan adoon u baahnayn buu qof kuu keenaya wuxuu ku leeyahay waxaasoo waxaan kuu keenay hadiyad laakiin sadaqada waa qof aad isleedahay miskiin daciifa weeyaane bal xoogaa inuu maanta igto iyo qada iyo wax ka dhigto bishaan ijaarkiisaga bixi unsii xoogaad ku tuuraysa il hoosaad ku fiirinaysaa maskiinnimo ah nabiguna taa ma lahay sal alay wasalam ma la faham qodobkaa hilibku waa hilibkii waa isla kii bariire la siiyey laakiin bariire sadaqu ku ahaa nebiga sadaqa kuma aha maxaa dhacay hadiyad bay u keentay adiga kun shilan oo sadaqa haddaan ku siiyo waa sadaqo adigiina haddaad hebel siyaa u siisid waxaa weeyaan hadiyad waa hadiyad waa isla kunkii maxaa markaana hadiyad u bixiyey markaana u bixiyey magaca sadaqo niyadda unbaa kala bedashay malfan qodobkaa salaada laba salaada subax maaqa ragcadood weeye soo waajib ma ah laba ka horraysoo sunnaha jirta maxaa labadaana waxa weeyaan lagu garanayaa inay sunno tahay labadaana waajib yihiin niyada unbaa lagu kala saaraya niyada unbaa lagu kala saaraya waa hagaag sunnadaasuna waa sunnada labaad wuxuu yidhi nebigu sal alay slam waqaalo nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala alla alay wasalam waa sunnadii saddexaade fiihaa bariiro dhexdeeda innama alwalaa'u gacalnimadu liman ruux bay u sugnaatay actaqahu xoreeyey qofkii uu xoreeyey baa gacalnimada iska leh oo halkaana maxaa laga qaadan qofkaad xoraysay dhexalkiisa yaa iska leh adiga iska leh saddexda sunnaha xadiidka ku cad marka waa maxay qofkaad xoraysay dhexalkiisa adaa iska leh wixii adiga laguu sadaqaystay wax kaloo aan sadaqa ahayn waad u bixin kartaayoo hadiyad ah labo gabadhii addoontaahaydoo xorowday ninkeedii addoonkaahay oo ay isqabeen markay xorowday waxay khiyaar u leedahay inay la sii joogto xaas ahaan iyo inay guurkii fasakhdo soo saddex ma aha saddexdaa sunnaa bariira ku sugnayd xadiidku dhowr qodob buu inoo faa'iideynaya waxaa ka mid ah ninku reerkiisa markuu u yimaado inuu cunto codsan karo warqadaha la isiiyo quraac ha la isiiyo inuu oran karo wax ceebana aysan lahayn war qorqodaa tahay annagaaba kuusoo shaqaynaynae maxaa kaa hadal siinahay miyaad ku odhan gurigiisiibuu joogaa xaaskiisiibuu la joogaa waxaa laga yaaba baahi buu dareemayaa gabadhee xaaskaed waxa laga yaaba inay ama si kale u mashquulsan tahay ama istirahda meel kaleo wax ka soo cunay marka inuu odhan karo ay u bannaan tahay cuntaa rabaa ama cabitaan baa rabaa waa wax bannaan ma la fahmi kow qofku cuntooyin gooni inuu u jeclaan karo nebiga jabaati baa loo keenay ama sabaayad laakiin wuxuu yidhi dabka dhariga saaran soo kuma jiro ma la fahmi qodobkaa way bannaantaha marka nebiguna sal alay slam hilibka qayb gooniya weliba garabkao kaley wuu jeclaa ninkaasoo caaisha leedahay garabka wuxuu u jeclaa garabku hilibku ugu horbislaan jiray ayib taasina xadiidku wuu inoo faa'ideynayaayo waan ka qaadanaynaa waxyaaluhu ina tusinaya ayay ka mid tahay axkaamtu qaabkay isu bedelaysana xadiidku wuu inoo faa'ideynayaayo waan ka qaadanaynaa waxaan kaloo ka faa'idaysanaynaa gabadha muslimadda ahay ninkeeda cuntaday u karinayso inay isku dadaasho inay noqoto cunto xalaal ah sababtu waxa weeye caa-isha waxay ogeyd nebigu inuusan sadaqada qaado soo saa ma ahayn waxay ogtahoo labaad waxaan hilibkaahi in lagu sadaqaystay bariiro oo sadaqa ah markii hore laakiin caaisha waxaa ka hoos baxday hadda bariira inay u keentay hadiyad aysan sadaqo u keenin markuu milkigeeda kusoo wareegay bas ayadaa iska leh way sadaqayn kartaa hadiyadna way u bixin kartaa hadiyad bay u bixaysa nebigu waa u sheegay sal alla alay wasalam farqi baa udhexeeya hadiyadda iyo waxaa weeyaan sadaqada wallahu aclam sala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbi ajmain